في جلسته السابعة في ليلة الثاني من شهر صفر عام 1437 للهجرة ضمن دروس حديث مصطفى المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير آمين آمين آمين alxadiid alwaaxid walcishruuna bacda almia xadiidka kow iyo labaatanaad boqol kadib ama boqol iyo labaatan iyo koobaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can اnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam qaal laa tusadiquu ahla alkitaab walaa tukadibuuhum waquluu aamana biladii aamana biاllahi wma unzila ilayna can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu waardaha abu hurayra can inabiyi nabigan wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala nabiga inuu yidhi laa tusadiquu war ha u rumaynina ahla alkitaabi dadka kitaabka la siiyey waa yahuudi iyo nasaarada ah waxay sheegaan oy alla ka sheegaan ama ay ka sheegaan diinta alleh ha ka rumaysanina hana u rumaynina walaa tukadibuuhum hana beeninina oo been baad sheegaysaan ha dhihina waa la waxaad tidhaahdaan marka aamanaa waxaan rumaynay billaahi allaan rumaynay iyo wamaa unzila ilayna iyo wixii nagula soo dejiyey wamaa unzila min qablu ayaa ka dambaysa marka marka wax alla wixii rabbi xaggiis ka yimid oo annaga nagula soo dejiyey annaga waan rumaysannahay ilaahay subxana wa taala wixii xaggiis ka yimid oo dadkii naga horreeyey ambiyada naga horreyey lagu soo dejina waan rumaysannahay halkaas mara weeyaan maxaa yeelay haddii aad wax ay sheegaan aad u rumaysan waxaa laga yaabaa inay been ka dhadhiciyaan u nisbeeyaan rabbigan subxaana watacaala waana lagu yaqaana taxriifka iyo tabdiilka inay qur-aanka alla bad inay eh, waxyaabaha alla xagga ka yimid kutubihii loosoo lagu soo dejiyey inay bedelaan waa dhaqankooda weyaan yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi haddii aad beeniisana waxaa dhici karta in yar oo ku dhex jirto oo rabbigan ka timid subxaana watacaala inaad beeniso sidaa darteed marka hadalkan jaamica ayaad marka ku dhawaaqaysa oo ah aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila min qabl saas ayaad waxaa weyaan la imanaysaa weyaan xadiidka boqol labaatan iyo labaad can mukaltuumin waxaa laga wariyey binti cuqba gabadha saxaabiyadda annahaa ayada samicat waxay ka maqashay rasuul allahi sala allahu alay sl rsulka alle yaquulu nabiganula laysa alkadaabu been badanaha ama beenaalaha ma ahaanin alladii qofkii yuslixu wanaajiya bayna annaasi dadka dhexdooda qofka maslaxada ka wada beenaala ma aha weyaan oo fa yunamii oo kordhiyo khayran khayr kordhiyo aw yaquulu dhaha khayran khayr kordhiyo qofkaas waxaa weeyaan beenaala ma aha weyaan laba qofaa isku dhegan laba qofaa kala go-on laba qofaa muxuu islaysay laba qof iyo heshiinla inaad dhexdooda aad ka noqoto rasuula khayr qof muxuu aha adeego ah oo khayrka u kala qaado ama u kala dalqaado inaad noqoto ood qofkii mid ka midtaa u tagta ad tira warniyaho hebel wa nin wanaag badan weeyaan weligiis khayr unbuu kaa sheegi jiray xumaan kama maqlin war ninka hebel inaan heshiina iyo muxuu aha iyo aaficnaanleeda uu leeyahay lagamana yaaba inuu ka maqlay waxaa laga yaaba inuu ka maqlay caytan iyo mxuah wax kasheeg iyo laakiin qofkii isagaa isfaray wanaaggii oo wanaaggii laga rabi lahay ninkan ayaa asaga uu mxuah qaaday rasuula khayr buu noqday sidaa awgeed marka arrin hadalka asaga ood qofka sheega nabigu wuxuu leh sal allahu alay ali waslm qofka asaga beenaalo kuma kuma noqonaya weyaan maxaa yeele khayr buu biirinayaa hadafkiisa iyo ujeedkiisa wuxuu yahay inuu labadan qofoo walaalaha ah oo isdigaalsan oo isku rabaadsan oo isku dambawday oo camalkoodii laga yaaba inaan kor loo qaadin inuu heshiisiye sidaa awgeed qofka asaga beenaalo ma ahanu nabig sal allahu alay ali waslm maxaa yeele khayr buu biirinayaa hadal khayrnuu ku hadlaya xadiidka boqol labaatan iyo saddexaad can bara bni cazib waxaa lawi radi allahu tacala canhuma qal wuxuu yidhi bara saalaxa nabiyu nabiga wuxuu nabiyi baa idin qoran annabiyu weeyaan marka saalaxa waxaa muxuu ahaa wuxuu kula heshiiyey ama uu la heshiiyey annabiyu nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam almushrikiina raggii mushrikiinta ahaa ayuu la heshiiyey yowma alxudaybiyati maalintii xudaybiye la joogay calaa alaaati ashyaa saddex shay iyuu kula heshiiyey nabiga sal allahu aleyh ali wasalam tan koobaad calaa ana man ataahu qofku u yimaado oo min almushrikiina gaalada ka mid ah oo islaamnimo doona raddahu ilayhim gaalada ayuu nabigu celinaa sal allahu aleh ali wasalam qofkii gaal ah oo muslimiinta u imaada isagoo raaqib fi lislam islaamnimada doona gaalada loo celinaya waa la yaab waman ataahum qofku u yimaado oo min almuslimiina muslimiinta ka mid oo gaalada u tagana lam yaruddahu lam yaruduuhu gaalada sooma celinaayan oo muslimiinta uma soo celinaayaan qofkii gaalada ku biira oo gaalada u noqdana waxaa weyaan muslimiinta la soo celinaynin tan saddexaad wa calaa an yadkhulahaa nabiga inuu gala magaalada maka min qaabilin ay min caamin qaabil sanadka soo socda uu nabig gala sal allahu aleyh alih wasalam wa yuqiima uu ku nagaada biha iyada alaaata ayaamin saddex maalmood ood ku cumraysta weyaan saddex maalmood uu ku sugnaado magaalada maka walaa yadkhulahaa uusan gelin maalinta ayada ahna ilaa bijulbaan bijulbaan asilaax hubka galkiisa ku jira mooyane julbaanka waa qirbadda iyo hubka ama seefta ama muxuu ahaa waranka ama leebka waran kuma jira ama leebka oo waxaa weeyaan galkiisa ku jira oo wax fudud ah inay la galaan hubka ama cunseen ay la galaan weyaan tichnikada iyo baabkaas lama ogola taban tichnikada waqtigeeda wuxuu aha fardaha iyo waxyaabahaas culus manjaniiqi iyo waranka weyn iyo noocyada mxuah waranka kala weyn noocyadaas iyo kuwaas iyada lama ogola weyaan way diideen ilaa bijulbaani asilaax hubka wata galkiisa mooyane asayfi weyaan iyo walqawsi seefta iyo qawska qaansada iyo mxu wixii la midka ah iyo leebka iyo wanaxwiha fa jaa waxaa yimid marki inta meesha la fadhiyo markii la kala seexday hawshii arrinta dhammaatay waxaa yimid abujandal ninka la yidha abujandal ayaa yimid yaxjulu isagoo ku tarcaayo fii quyuudihi xerkihii lagu xiray ku tarcaayo faraddahu marka nabigu waa celi sal allahu alayh waali wasalam ilayhim ayagoo celi weyaan marka xajalada hiya shimbir waxaa jirta xajala marka socodkeeda marka way taagtaagsataa tanay dhigtaa tii kale kor u qaadaa waa sidaas marka waa qof marka silsilada iyo ay ku xiran yihiinoo marka socodkiisa socod caadi maahan waa socod aad u dhib badan oo lugtan qaad tan kale dhig wahakada aad u rafaadsan ajalada waa noocaas weyan waa tarac taraca abcan inta badan waxaa loo adeegsadaa xayawaanaadka oo marka canuga u dhasha ama geel oo kaleta haaliban ayaa waxaa weeyaan loodinta la loodina iyo socodsiinta tartiibta la socodsiina ayaa tarac la yihahda weyaan marka waa nin aan aad u socon karin marka ninkaas oo maxaa weeyaan ku socda silsiladii ayuu nabiga sal allahu alay ali slam u yimid faraddahu ilayhim nabiga wuu celiyey dabcan horey kama celinin nabigu u dalbaday alayh slat slaam in loo daayo ninka asagaa oo suhayl ibni camr uu ka codsaday nabiga sal allahu alay ali waslm inuu ninkan u daya markaasuu yidhi haba ka yaabin ha dhicin haba ka yaabin weliba ninkan waxaa dhalay suhayl ibn camr laftiisa waa wiilkiisiba wiilkiisa weeyaan nacam abujandalka marka xadiidkan wuxuu caddaynayaa maalinta xudaybiya xudaybiya waxay ahayd wakti uu nabigeena doonay sal allahu alay ali wasalam sanadka lixaad wuxuu damcay inuu cumraysto weliba ruyu arkay nabiga sal allahu alay ali wasalam ruyada ayada latadkhuluna masjid araam in sha allahu aaminiina muxaliqiina ruusakum muqasiriin laa takhaafuuna facalima maa lam taclamu haakada marka inuu nabiga galaa saxaabada uu bishaaray weliba oo waxaa wey waad cumraysan doontaan waad geli doontaan haakada xudaybiye marka la joogo hadda meesha ayada waxaa loo yaqaana shumaysi ayaa loo yaqaanaa oo marka jidda laga taga meesha ku aadan shumaysi alayhahda meel waxaa ku taala control bar control ku taala oo dadka lagu bara oo sharciga lagu weydiiya shumaysiga isaga taqriiban meel ku aadan ahayd xudaybiya la yihahda waa waa meel la yaqaano weyaan magaalada maka ilaa labaatan kilomitr ay jirtaa meesha ayada marka markii la joogo ayay gaalada ka hor yimaadeen oy nabigeena sal allahu alay ali wasalam iyo raggii la socda la yidhi ma maraysaan wax walbay sameeyeen xitaa cumaan baa la diray wamaa ilaa dalika arrintii ma suurgeli weyde wafdiyaa yimid ku kalaa yimid ku saddexaadaa yimid lakin arrintii waa socon weyde akhiiran go-aan marka waxaa la qaatay waa la heshiiyey heshiiska laakiin wuxuu ahay heshiis runtii aad iyo aad eex badan ay ka muuqato oo saxaabada nabigeena sal ll sl nabigii alayh salatu salaam ayaa waxaa weeyaan in laga exday ay muuqataa saddex shardi oo weliba dhib badan oo weliba saxaabada waxa ugu dhib badnaa in ballanqaadkii loo ballanqaaday magaalada maka inay galaan inay u suurtagali waayo oo loo diiday tan kale waxaa weeyaan qof alla qofkii gaalada ka yimaada oo soo islaama oo muslimnimo soo doonta in gaalada loo celiya waa aad dhib badan ayadna tan saddexaadna waxaa weeyaan in qofkii muslimiinta ka taga oo gaalada u tagana haba yaraata aan la soo celinin waa marka shuruud aad u adag ilaa cumar uu muxuu ahaa aad iyo aad u xanaaqo uu nabigana sal slm hadallo adag ku dhaha hadallihii ayaga ahayna uu weligiis kafaaro ka gudan jiray oo weliba aad ugu baqi jiray radia allahu tacala canhu arda marka waa tii baycat ridwaan ay ka dhacday baycat ridwaan maalinta ay dhacday markii la sheegay oo war uu soo gaaray saxaabada nabi sal alay slm in cumaan lagu dilay magaalada maka oo mxu gaalada ay dileen ayaa waxay kula ballameen nabigana sal allahu aleh ali waslm albaycat almowt inay geeriyoodaan ama ay qolyahan baabi'iyaan marka baycadaas baycadaga ahayd ragga ayaga kun iyo afar boqol taqriban ay gaarayeen ragga ayagaha ilahi u kala alma subxana watacala laqad radia allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba sanadka dambe ayaa magaaladii maka taqriiban la galay oo cumro loo tagay muddo yar kadibna waaba magaaladii waa tii la furtay weyaan naam xadiidka boqol iyo afar iyo labaatanaad can sacd ibn abi waqaasin waxaa laga wariyey nabiga sal slm waa abtigii waa raggii ninkuu dhihi jiray abtigii waa kan abtigii la imaado radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi jaa nabiyu nafsa shay nebiy baa qoran jaaa anabiyu weyaan nabiga ayaa yimid sala allahu alayhi waaalih wasalam yacuudunii isagoo i booqana wa ana bimakkata maka anagoo joogna waa xaajat lwidaaci ayuu ku xanuunsaday magaalada maka nacam yacuudunii isagoo booqana wa ana anigana bimakata aan ku suganahay wa huwa nabigeenana sal اllahu alayhi waalih wasalam yakrahu wuxuu nacay an yamuuta inuu sacad ku dhinto biاlardi arada allatii taasoo haajara minha oo ka hajiray wahuwada damiirkaas laba dhanba waa loo celin karaa nabigeena sal allahu alيh ali waslm waa loo celin karaa oo nabiga wuxuu nacayey inuu sacad ku dhinta magaalada maka ood ka hajiray waxaa kaloo ayadna bannaan in la yidhaahdo wahuwa sacadna yakrahu wuxuu nacayaa an yamuuta biاlardi saas oo marka loo celiya sacad labadaba waa la ogolyahay wey ishkaal malaha wa huwa sacadna yakrahu u naca an yamuuta inuu ku geeriyoodo bilardi aradi allatii aradaasoo haajara minha oo ka hajiray aw wa huwa nabigana sal allahu alayh ali wasalam yakrahu u naca an yamuuta sacad sacad inuu ku dhinta bilardi aradi allatii taasoo haajara minha oo ka hajiray qaala nabigeena wuxuu yidhi sal allahu alayh ali wasalam yarxamu allahu ibnu cafraa ninka ibnu cafra la yidhaha allah u naxariisto riwaayaadaha qaarna walaakina albais sacad ibnu khawla aw ibnu khawla labadaba waxaa weeyaan way soo aroortay weyaan yarxam allah allah naxariisto ibnu cafra cafra wiilkeed allahu naxariisto fa sa'altu waxaan weydiiyey marka rasuul allahi muxuu leeyahay ibnu cafra ninka asaga nin muhaajir ayuu ahaa magaalada maka ayuu ka hajiray madiine ayuu tagay magaalada maku dan ugu soo laabtay kadibna jaaathu almaniyatu wahu bimakka muhaajirkiisii meeshuu ka hajiray ayuu ku geeriyooday oo ajarkiisa weynaay iyo wanaag wuxuu jeclaa inuu taab noqdo ood waxaa weyaan magaalada madiino iyo un meel aanan maka ahayn uu ku geeriyoodo ayuu nabigeena u jeclay ala sla slam aad iyo aad walaakin albai sacd ibn khawla ayuu nabiga meelo kale ku sheegay weyaan fasaltu rasuula allahi sala allahu alay waslam nabiga aan weydiy qultu waxaan dhahay yaa rasuula allahiyow uusii a uusii miyaan dardaarmaa bimaali maalkayga kullihi dhammaantii geeri ayaa ii muuqatee maalkaygo dhan in ilaahay jidkiisa lagu bixiya inaan aqribo la siiya in mxuu ahay sadaqa uu noqdo ma dardaarma uluki shayga annaga dhihi jirna weyaan ulus ahaan mu dardaarma qaala nabigan wuxuu yidhi sal l slm laa maya lama ogola arrin la ogolya arrintaayda maahan inaad xoolahado dhan ulus u dardaaranto lama ogola weyaan qultu waxaan dhahay fashatru nus nus nabi allow waxaa weye ma dardaarma qaala wuxuu yidhi nabigeena laa maya ayadna lama ogola inaad nus dardaaranto lama ogola qultu waxaan dhahay faulu ida nabi allow aan saddex meelood hal meel ulu uluka meesha anagan keenna weyaan annaga hadda dardaaranka caadiga somalida waxay dhahaan ulu bisiin waa ulukii oo un muxuu ah la taxriifiyey marka faulu ulu ma dardaarma saddex meelood hal meel ma dardaarma oo dad muxuu in la siimo u dardaarma qaala nabig wuxu yir sal slam auluu ay uusii dardaaran biulu saddex meelood hal meel u dardaaran weyaan oo dardaaran wاulu kaiiru ulukana aad buu u badan ya oo ka yar inaad dardaaranta ayaa haboon yuu nabig sal alah alيه ali waslm inaka adiga an tadac inaad ka tagta waraaataka dadka ku dhexlayaan aqniyaa iyagoo mxuu ahay dhaqaalo haysta oo taajiriin ah ayaa khayrun ka wanaag badan oo ka ajar badan min an tadacum inaad ka tagto caalatan ayagoo cayr ah yatakafafuuna u gacmo horsanaya annaasa dadka fii aydiihim gacmahooda wainaka adiga mahma anfaqta mar alla markaad bixisa min mi ama goor all goorta anata aad biisa min naaqati naaa fainahaa nafaqada ayadaana sadaqatun sadaqay kuu noqonaysa weyaan xata luqma afgeliska amaba cantuugada oo tarfacuha aad kor ugu geliso ilaa fimri adhiga islaantaada ama haweentaada waxaa weyaan afkeeda aad geliso xitaa sadaqa kugu sugan weyaan wacasa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay oon ka rajaynayaa an yarfacaka inuu xanuunkan kaa qaado ood ilaahay kor yeelo ood mxuu ahay caafimaaddo ayaan rajaynayaa ilahay inuu mudan yahay weeyaan oo fa ay kugu intificaan bika adiga naasun dad ay kugu intificaan wa lagu dhibaateeya bika sababtaada aakharuuna qolyo kale weeyaan walam yakun lahu uma sugnaanin sacad maalinta iyada ah lahu isaga yowmaidin maalinta ayada ila bnatun gabar mooyaane walam yakun uma sugnaanin lahu sacad yowmaidin maalinta ayada ila bnatun gabar unbuu lahay weyaan xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa nabigeena sal allahu alay ali waslm siduu u jeclahay saxaabadiisa inay ku geeriyoodaan meel aan ahayn meeshay ka haajireen saas ayaana wanaag badan qofka aduu marba beyt meel uu ka haajiro oo ilahay darti uga haajiro inuusan kusoo laabanin weyaan inuusan kusoo laabanin saas ayaa fadli badan midda labaad wuxuu nabigeena sheegayaa asal cadiimaho weyn xoolaha qofka hadduu geeri dareemo oo sakaraatulmowtkii amaba wax ku dhow uu ku jira in xoolihii uu nus ama xoolihii o dhan u dardaarma dad kale lama ogolo weeyaan marka waxaa la ogol yahay ulu in la dardaarmo uludka isaga ahna waxaa weeyaan an yakuuna liajnabiyin dadka dhexlaayaan oo dhaashii dhaxalkiisa leh qof ka mid uma dardaarmi kara weeyaan ilaa an yarda alwarafa jamiican dadka dhaxalka lah inay raali noqdaan weliba ridahoodana waxaa shardi inay yihiin dad baaliqiin ah oo qaangaaray haddii ay baaliqiin ahayn oo dad sabi ah oo muxuu ahay qaangaarhan ku jiraan waxaa weeyaan ridahooda cibro ma lahan cibro ma lahan weyaan marka qofku wuxuu dardaarmi karaa saddex meelood hal meel hadduu boqol kun haysto soddon iyo saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex shilin dhibac saddex haakada waxaasoo daarmi karaa weyaan saas ama soddon kun uu leeyahay soddonkaa kun muxuu dardaarmi karaa toban kun uu dardaarmi karaa ka badan looma ogola weyaan ilaa an yarda alwaraatu jamiica wa an yakunuu baaligiin mukhtaariin hayra mukrahiin dad ayagoo doortay oon la ikrahin ay noqdaan weyaan kana waa xukunka labaad laga qaadana kan kale in lufu cishra dhaqan wanaagga ayadna waa laga qaadana waa imaan doontaa insha allahu caza wajal tan kale ninka eh, ninka la yidhaahdo eh, sacd ibn abi waqaas allahu tacala anhu ardaa waxaa ku xaqiiqowday sheegitaanka nabiga iyo doonitaanka nabiga doonay sal allahu alيh ali waslm iyo rajada uu rajay ilahay ka rajay subxana wa wuxuu noolaaday maalintaa kadib konton sano wax ku dhow magaalada kuufi isagaa dhisay radia allahu tacala canhu ardaa waxaa weeyaan madaain kisra ninka furay asaga ayuu ahaa ninkii boqorkii m fursiga ahaa kisra ninkaas ninka ragga furay ayuu ahay weyaan marka nafci badan ayuu lahaa taqriiban toban iyo laba gabdhood oo dambe marka hal gabar buu lahaa iyo wiilal aad dhowra ayuu ka tagay radi allahu tacala canhu arda xadiidka boqol labaatan iyo shanaad can abi hurayrata waxaa lewy radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayre qaama rasuulu lah rsulka alla istaagay sala allahu alay waslm xiina nzila allah alla markuu soo dejiyey waandir udig cashiirataka qaraabadaada alaqrabiin ee weliba aad tolkaada aad usii dhow weyaan alaqrabiin ee taa usii dhow cashiiraka tolkaada alaqrabiin ee aad kusii dhow udig kugu sii dhow udig weyaan qaala nabigu wuxuu yidhi intuu meel istaagay yaa macshara quraysh quraysh makaana kulankeedayey aw kalimata naxwaha ama kelimo la mid ah ree quraysheeday ama kelimo la mid ah war ka iibsada ka gata anfusakum nafafyaalkiina gata oo ilaahay ka gada subxaana wa tacala oo janno gata weeyaan oo naar iska badbaadiya laa uqhnii idinkama tari karo cankum xaggiinna min allaahi alla xaggiis shay-an waxba ilahay xaggiis waxba idinkagama tari karo waxba idinkagama qaban kara alla xaggiis weeyaan yaa banii cabdimunaaf ree banii cabdimunaafow laa uqhnii cankum xaggiinna kama tari karo oo kama awoodi karo cankum xaggiinna min allaahi alla xaggiis shay-an alla xaggiis waxba idinkagama qaban karo weyan naartiis inkama badbaadin karo jannadiisana idinma siin karo yaa cabaas ibna cabdilmualib cabaas oo ina cabdilmualib ahle waa adeerkiis laa uqnii ma tari karo canka xaggaada min allahi alla weyne xaggiis shayan shayna kama tari karo weeyaan kaagama tari karo yaa safiyatu camata rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam safiye oo nabiga eedadiis ahayday safiya binti cabdilmualib uu la hadlaya nabiga sal allahu aleh ali wasalam laa uqnii ma awoodi karo cankii xaggaada min allahi alla xaggiis hayan shay ilahay kaama difaaci kara cadaabkiisa weyaan wayaa faaimatu binta muxamadin ahayday saliini i min maali maalkayga maashiiti wax alla waxaa doonto maal oon leeyahay iweydiiso aan ku siiy dhammaantiis laakiin laa ugnii ma tari karo cankii xaggaada min allahi alla weyne xaggii shay-an ee iimaan la imaad weeyaan dhammaantood saasuu nabigu u sheegay sal allah alay ali wasalam waandir cashiirataka alaqrabiin waa hawl noo taalla marka in muxuu ahay aad ummadihii kale diinta gaarsiiso oo diinta u sheegto ood waxaa waxbarto ood ka danqato tolkaaga iyo qaraabadaada iyo muxuu ahaa ilmo adeertaada iyo edayaalkaa iyo gabdhahaadi iyo wiilashaadii iyo dumarkaagi ay muxuu ahaa lowsah lahaadaan sax maaha waxaad arki jirteen kolleyba u taqaanaan nin sheekh oo caadi ah oo dumarkiisa ayna dukanayn raggii hore ayaa aada u garan karo ama ay xijaabnayn isagana ummadda ka ohinsiiyo oo dadka diinta bara oo khayr badan oo maasha allah arrinta ayada sax ma ahan waandir cashiirataka alaqrabiin ayaa meesha ka baxayso weyaan marka qofka inuu ka bilaabo dacwada ahalkiisa laakiin arinta iyada ah waa in dhan kan laga fiiriyo macnaheeda ma ahan qofka haddii tolkiisii iyo ilma adeertiisi iyo qaraabadiisii uu toosin waayo ummadii kale waxba ma gaarsiin kara macnaheeda saas ma aha nabigeena sal allahu aleh waali waslm abulahab oo camuhu diinta waa gelin waaye tabarma u waay ragga rumayna waa taqaana salmaan farisi oo hataa carab aan ahayn iyo bilaal xabashi ay raggaas ragga diintiisa qaatay oo garab istaagay oo naftooda iyo maalkooda iyo haraftood u horeen raggaasa dhiigood u daada raggaasa ahayeen weyaan laakiin qofka iyadoo saas tahay inuu hilmaamo aqribadiisa ma aha weyaan ayaga inuu mxuaha dowrkooda siiyo ood ku dadaalo wax loo baahanya weyaan ilaa uu mxuu ahay uu ka cajisa ama uu kari weynay inuu ka daba harin cala oo daba socdo weyaan xadiidka boqol labaatan iyo lixaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ra'aa wuxuu arkay rajulan nin oo yasuuqu badanatan badanada waa hasha neefka oo loo kaxaynaa in xaramka lagu gowraca waqtiga xajka hadi baa la hadi badanada waa hadi wuxuu arkay marka nabiga sal sl ra wuxuu arkay rajulan nin oo yasuuqu kaxayna oo daba socda badanata neef hal hal loo wada xaramka oo hadi ah kaxayna ayuu arkay faqaala wuxuu yidhi irkabha war hashi fuul faqala wuxuu ya rasuul lahi inaha badanatun hashi waa hadyi hadyi baa loo wadaa faqala wuxuu yidhi irkabha war fuul way laka halaagaada aw wayxaka amaba liibaantaadaeh waa canaan weyaan fi taaniyati aw fi taalia marka labaad ama markasdsaasir weyaan hadalkaas annaga badana ahaata iyo waxaa weyaan rite qoor ahaya iyo mid xoog badan ahaya iyo koran ahaya somalia geel fuush geella-aan iyo caanaa alla kudhig maba suuragalba ma ahaba waxaan ku arkay muxuu ahaa eh, suudaanta geela sacuudiga raacaan sacuudiga waxaa u raaca suudaanta geelu la jiraa ilaa sodomeeye labaatameye aritigiu saaranya marka maanta laba iy tobanka lagamaya waa shaqaalo shaqaalihi ritigu saaran ama halow saaran yah wa kala babedela marna hal mar xufuula qurba mar xufuula riti wahaakada wamaa ilaa dalik weligin yaa fuulay inta ragga geeljirka ahaan jiray waa laga yaaba markii qofku muxuu ahaa yar yahay iyo inuu muxuaha wax ku ciyaaro waa dhici karta laakiin inuu muxuu fuula ku danaysa oo meelku gaar laba boqoloo halaaduu daba socdaa waa ka kabihii kaba xataa ma wat mararka qaarma kabihiaa ka dhammaaday daba socda ku daba dhimanaya xoolaha marka managaa lamis ayagaa markaan laakiin laguma kari karo muxuu soomaalida baabka isaga ah hasku dhibina xadiidka boqol labaatan iyo sideedaad labaatan iyo toddobaad cafwan can ibn cabaasin radi allahu tacala canhuma ana sacd ibna cubaada ninka la yidhah sacd ibna cubaada man huwa sayid sayid اish aw qowla waaxida kha iyo cayn baa isku xihan waxaa weeye sayid اlkhasraj alcaynu hada maca alkha araj weyaan haddii aad cubaado marba maqasho laad kharaju laysa hunaka qowlun aakhar ana sacd ibna cubaada ninka liya radia allahu tacala canhu tuufiyat waxaa geeriyootay ummuhu ninkan sacd ibna cubaada ya ikhwaani nin wuxuu aad u gacan furan oon caadi ahayn ree oos iyo ree khasrajna waxaa aad u badnay oo weliba aad ugu soo laablaamayey niminka ree khasraj niminka geeriyoodan ayagaa u badnaan jireen radia allahu tacala canhum jamiican ree owsna ma yaraysanin oo sacad bin mucaad ihtaza carsh raxmaani limowti sacad ibni mucaad lix sana ayuu ninkaas muslim ahaa isagoo soddon jir ayuu soo islaamay soddon iyo lixna waxaa weeyaan waa tii muxuua uu ku geeriyooday digaalka khandaq dhaawac ka soo gaaray waad ogsoontihiin marka nimanka ayaga marka sacad bin ninka la yihahdo cubaada nin wuxuu aad u gacan furan kaanat safxatuhu taduuru xayumaa daara arasuulu sal l slam fii buyuutihi nabiga habeen alle meeshii u jooga iyo duhur kasta meeshuu jooga ayaa mxuu ahaa xeeradii ama saxankii weyna aadka u weynaay oo sacad mxu cunnada ay ku jirtay sariidka iyo hilibka iyo noox walba ay ku jiraan nabiga meel alle meeshuu taga ayuu daba socon jiray nabiga dabcan lagama daba wada nabiga martiyaa la socota dad waxaa musaafiriin baa u imaanaya wufuud baa u imaanayaan wufuuddii waxay u bahan yahin martiqaad in loo helo nabiga sal sl ceebihiis isaga asturi jiray alayh salat slaam dhanka dhaqaala xaggiisa lidaalika riwaayaat taariikhiga waxay sheegayaan markuu salaada ka baxa wuxuu dhihi jiray daa'iman waabadan allahumma laa yuslixu lficaal ila almaal faacطinii maalan uslixu bihi ficaalii rabbiyow ficilka la sameeya iyo waxyaabaha la qabto maal unbaa aad u qurxiya oo wanaajiya ilaahayu marka waxaad siisaa maal aan ku wanaajiya ficilkayga waa nin madax ninkii ummadda dhan ugaas u yahay uu sarreeyaa dadkii qaar baahan qaar buka qaar musaafiriina qaar dhibaataysan qaar xaaja ay la soo dirsaysa nabiga sal lla ly slm martidiisii ayuu rabaa inuu muxuu ahaa xeerada la daba socdo tabarna meesha ma taala sooma markaasu wuxuu samayn jiray inuu yidhahdo marka allahuma laa yuslixu lficaal ila almaal faainii maalan uslixu bihi ficaalii marka sacd bin mucaad waa ninkaas um, cubaada radi allahu taala waa ninkaas tuufiyat waxaa geeriyootay ummuhu hooyadiisaa geeriyootay wa huwa haa'ibun isagoo ka maqan canha faqaala wuxuu ya rasuul ina ummi hooyaday tuufiyat way geeriyootay wa ana anigana haa'ibun canha anoo ka maqan ayay geeriyootay waa xanuun wax aad u xanuun badan in waalidkaada geeriyooda adoo ka maqan yanfacuhaa miyay anfacaysaa shayun shay in tasadaqtu haddii aan sadaqaysta bihi shaygaas canhaa iyada aan ka sadaqaysta nabi allow ma anfacaysaa qaala nabigan wuxuu yidhi sal sl nacamhaa way anfacaysaa qaala wuxuu yidhi nabig sal qaala wuxuu yidhi sacad marka fa innii aniga nabi allow ushiduka waxaan ku markhaatigelinayaa anna xaa'itii beertaydii almikhraaf ee miro bixinta badnayd aadka mirada usa saari jirtay oo timirta sadaqatun inay sadaqo ka tahay canhaa ay can ummii hooyaday inay sadaqo ka tahay beertaydii miro soo saarka badnayd oo mikhraafka ahayd arrintaasaan ku marqaatigila ayuu nabigale sal allahu aleyh waalihi wasalam arrintan waxaa laga qaadanayaa qofka meydka ah in sadaqa haddii loo bixiya ay anfacaysa wey awaabkeed u gaara weyaan waqaf haddii laga bixiyo oo qofka asaga awaabkiisa u socnaa weyaan waxaa kaloo laga qaadanaya birulwaalideynka qofka markuu waalidka dhalay baarnimadiis inay ku go-ayn intuu nool yahay cunno sii cabitaan sii u riixriix waxaa qabay saxraha haduu mxua saarayn ka qaad amaba kaalada ka qaad wamaa ilaa dalika birigaas hadal wanaagsan dhah u duceey wamaa ilaa dalika adduunkan intuu ku nool yahay intaas unas ku go-aynin laakiin haddii uu geeriyooda kadalika ducadii yaa sadaqa bixintii yaa taalla loo bixiyaa taalla tadakur in la xasuusto oo mararka qaar dartood iyo xanuun laga qabo loo ilmeeyey ayaa ka mid wamaa ilaa dalika nacam iyo jacayl loo qaba xadiidka boqol labaatan iyo sideedaad can anasin radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi anas qadima rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaala wuxuu soo galay almadiinata magaalada madiinu yimid laysa lahu khaadimun adeegana ma lahan shaqaalo u shaqeeyo oo danihiisa la qabto ma lahan weeyaan faakhada abu alxa abu alxa ayaa qabtay biyadii gacantaydu i qabteen oo anas ah faintalaqa bi waa i waday oo waa ila tagay ilaa rasuuli rasulka al sala allahu alayh waaalih wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahiyow ina anasan wiilkan anasa hulaaman waa wiil kayisun aad u caqli badan oo qiimo badan weeyaan in dadnimo badan ah falyakhdimka ha kuu khidmeeyo falyakhdimka waxaa weeyaan meeshaan yakhdumka ayaa ku qoran labadaba waa maashi weeyaan falyakhdumka aw falyakhdimka hakuu khidmeeyo qaala wuxuu yidhi fakhadamtu waan u khidmeeyey fi safari nabiga isagoo safar ku jira ayaan u khidmeeyey iyo walxadari isagoo magaalada jooga madiina labada waan u khidmeey weeyaan maa qaala lii liiimadihi nabiga akhlaaqdiis markuu ka sheekaynaya wayaane lishayin shay oo sanactuhu aan sameeyey lima sanacta maxaad u samaysay haadaa shaygan hakada nocan maad arrintan ugu samaysay arrintan aad qabatay maxaad sidaan ugu dhigtay oy sidaanaad ugu dhigi weyde weligay ima dhihin walaa lishayin shay oo lam asnachu aan samaynin na ima eh, lam yaqul walaa lishayin shay oo lam asnachu aan samayninna lima lam tasnac maxaad u samayn weyday haadaa shayganayto haakadaa maxasaa ugu samayn weysa weyaan saas weligiis iba nabiga sal allahu alay ali wasalam shaygan maxaad u samays sidii la rabay umaad samaynin weligiis ima dhihin kadalika waxaan iska dhaafay oonba qabaninna arrintaa in saas loo qabta ee saas maxaad ugu qaban weyda ima dhihin weyaan arrinta waxay kutusinaysaa nabigeena sal allahu alay ali wasalam xusnu khuluqihi waxaa kaloo ayna laga qaadanaya ikhwaani fi ina haada ina anas hulaamun kayis wax alla wixii nabigu u baahnaa uuba garanayba marka in la faro oo la yidhahdo waxaas maxsaa uu qaban weyday ama waxaas uma baahneenba khuluqa nabigana ku jira sal allahu aleh ali waslm innaka la calaa khuluqin cadiim marka laba waxaa isu timid wiil cajaa'ib badan iyo nabi moxamed sal allahu aleh alih waslm marka meeshii waxaa dhacday almashyu cala almaqsuud wixii loo baahnaa sidii ay ahayd ay u socotay weyaan arrintii nacam marka eh, waxaad arki waxaan horay soo marnay amaba aad ogsoon tihiin in umu salama radia allahu tacala anhu ardaaha ay nabiga u timid oy ka dalabtay in anas khaadimka nabiga u yahay oo u ducoysay keenitaanka dabcan waxaa keen abu alxa ayadna waa tii ay u timid nabiga sal alla alay waslam oo anas ay ku tiri waa wiilkaagii waa khaadimkaagii enabi alla u ducooy oo nabigu u ducoy saddex duca oo naqaano marka abu alxa iyo marka anas anas ibnu malik waa ninkan abu alxa say markaan isku qabanaysaa abu alxa wuxuu qabay oo xaas u ahayd ummu anas ayaa waxaa weeyaan hooyo ayaa hooyo ayuu qabay weeyaan ummu salama ayuu maxaa weeyaan eh, cafwan eh, waxuu qabay eh, ninka la yidhaahdo abu alxa umu anas ayuu qabay weyaan sidaa awgeed adeer u ahaa rabiibkiisuu ahaa sidaasuu nabigu u keenay sal allahu aleh waalihi wasalam labada xaadiana marka way kala duwan yihin weyaan markaan dambe umu salama umu sulaym umu salama umu sulaym umu salama sulaym axsantum waa umu sulaym marka umu sulaym weyaan umu sulaym markay nabigu u imaaday sal allahu aleh waalihi wasalam waxay ahayd bacda markuu muddo u khidmay nabiga sal allahu aleh walih wasalam weyaan xadiidka boqol labaatan iyo sagaalaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi sa'altu rasul lah baan weydiiyey sala allahu alayh waalih wasalam qultu waxaana ya rasuul lahyow ayulcamali camalkiiseeba afdalu wanaag badan camal la qabta kee ugu wanaag badan qaala wuxuu yidhi asalaatu calaa miiqaatiha salaadda waqtigeeda la tukada ayaa ugu fadli badan weeyaan qultu waxaana uma ayu kee ku xiga qaala wuxuu yidhi biru lwaalidayn labay ku dhashoo loo baarin lama fara qultu waxaan nahay uma ayu nabi alla kee ku xiga qala wuxuu aljihaadu fii sabiila jidka allo lagu jihaado xaqa ah weyaan weyaan fasakadtu kadibna ninka wuxuu yidhi la jiray cabdullahi bin mascuud waan aamusay can rasuulilahi baan ka aamusay walow istazadtu haddii aan ziyaado ka dalbi lahaana lazaadanii wuu ii biirin lahaa haddi uma ayu kee ku wuu ii sheegi lahaa lakiin saddexdaasaan kaga gaabsaday weyaan xadiidka boqol iyo soddonaad can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas xabru lumma waturjumaan qur'an qala wuxuu radi allahu tacala canhuma qaala rasuulu llahi sal allahu alay waslem laa hijrata haajiritaan ma jiro weeyaan la jideeyey bacda alfatxi maka marka la furta kadib hijra ma jirto weeyaan walaakin waxaa jira jihaadun jihaad iyo waniyatun niyo ayaa jirta weeyaan faida stunfirtum haddii jihaadka laydinkugu yeero oo baxay laydin dhahaa fanfiruu baxa weeyaan saasuu nabigeenna sal allahu aleh ali wasalam laa hijrata bacda alfatxi macnaheeda waxaa weeyaan magaalada maka in laga haajiro oo magaalo kale loo haajiro ama madiine la aado baabkaas waa la istaajiyey maxaa yeele maka waxaa daaru kufrin wa ilxaadin wa dulmin wa bagyin magaalo inkaaray ku dhacday ahayd wakhtigaasga gaalada ay joogeen oo aad u dhib badan oo dadka muslimiinta lagu cadaadiyo lagu dhibo oo diintii alla looga hor istaago oo qaar lagu dilay marka in laga baxa oo diinta lala carara ayay ahayd lakiin magaalada maka waa la furtay marka idan maka in laga hajiro o madiine la aado lakiin hijrada baaqin ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaama meel kasta oo qofka laa yastaiicu an yudhira diinahu diintiisa uusan ku muujin karin sidii ay ahayd ugu caddayn karin waxaa inuu ka hajiro waa loogu bahan ya weyaan xadiidka boqol soddon iyo koobaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali waslm qaala nabigan wuxuu yidhi qaala salmaanu qaala sulaymaan ibna daawuud sulaymaan oo ina daawuud ahaa waa nabi sulaymaan calayhim asalaam nabadgelyo dushooda labadaba allaha yeelee ayaa wuxuu yidhi la auufanna waan mari lawallaahi auufanna waan mari oon mari alleylata caawa calaa miati mra'atin boqol haween aw tiscin wa tisciina mra'atan ama sagaashan iyo sagaal haween ama xaas oo leeya ayaan mari kulluhunna dhammaantoodna ya'tii wuxuu la imaanayaa uu dhalayaa bifaarisin wiil ama nin faras fuula oo yujaahidu jihaada fii sabiili jidka alle ku jihaada weyaan faqaala lahu saaxibuhu saaxibkii wuxuu u yidhi in allaahu saasuu yidhi in allahu ka ag yidhi weyaan falam yaqul in allahu in allahu ma dhihin sulaymaan ibnu daawuud calayhi salaam falam yaxmil ma uuroobin minhunna dumarka ayaga oo sagaashan iyo sagaalkaha ama boqolkaha ilaa imra'atun waaxida hal haweenay ayaa maxaa uuraysatay ja'ad tiina waxay dhashay bishiqi rajulin nin nus ahay dhashay gobol qof muxuu ahay buurbuur ah calaan ah qiimo lahayn oon wax aras iyo walaa jihaadtoona aan qaban karin ayaa dhasha weyaan wladii nafsii wladii nafsu muxamadin wladii alih baan ku dhaartay nafsu muxamadin nebi moxamed naftiis biyadihi ay gacantiis ku sugan tahay weyaan yadun taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wakibriyaaihi min hayri taxriifin walaa taciil wa min tashbiihin walaa takyiif gacanta alla loo sugaa subxaana watacala ama wejigii loo sugaa waa mid asaga u qalmo iyadoon mxuu aha taxriif laga ilaalina tamiilna laga ilaalina takyiifan laga ilaalina tamiilan laga ilaalina weyaan baabka isaga ah baab alcaqiida ayaad aad ku marteen ama ku mari doontaan nacam marka wladii alii baan ku dhaartay nafsu muxamedin nabi moxamed naftiisa biyadii ay ku sugan tahay low qaala hadduu dhihi lahaa sulaymaan ibni daawuud in shaء allahu lajaahaduu way jihaadi lahayn fii sabiila jidka al ku jihaadi lahayn caza wajal fursaanan xaala kownihim farisiin ayagoo mxuaha aras saaran ursaanan xaal ay yihiin ayagoo faras saaran ajmacuuna dhammaan ayagoo dhammaantood weyaan tawkiid way ajmacuuna fursaanana waa xaal weyaan marka ajmacuuna waxay tawkiid ka tahay ta'kiidinaysaa damiirka jaahaduu la jaahaduu damiirkaas ay tuakiduhu weyaan marka xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa nabi sulaymaan calayhi salaam hadalkaas cajaa'ibta badanuu yidhi wuxuu ka tagay in allah walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hadan ila an yashaa allah beri aan balana xaggeen ku ballanaa toonkaan ku ballanna haye toonkaan iskugu imaadaynaa wabilahi tawfiiq ma soconi maa yanfac in sha allah in sha allahudana eh, midda kale midda khiyaanadan looma baahno oo waxaa weyaan in sha allah canugaada markuu yidha aaba isoo gad muxuu nana isoo gad in sha allah in sha allahda bartam canuga waa baasaysana wuuna ka cararaya uma dhowaanayo marka baabka isaga kaas waxaa weeyaan in sha allahu taxqiiqan laa tacliiqan baa la dhahaa weyaan inaad waxaan xaqiijisaad insha allahu leedahay ma ooyan inaad muxuu ahay ku yara muxuu ahay laabto ku qonofto ood waxaa weeyaan masaladii ku lumisa iyo hawshii lagu ballamay inaad insha allahu tirado aniga dee kulama ballamin insha allahu an ku dhahay baabkaadi kaa noqota taas lama ogolo weeyaan laakiin insha allahu ilahay waxaad u tirinaysa subxana wa tacala tegitaanka addoonka tegaysa iyo dantaada aad u ballamaysaan ilaahay subxana wa tacala markuu doonay dhacaysaa oo ilaahay baad muxuu ahay mashii'adii iyo awooddii u tiirinaysaa laakiin adig go-aankaada waxa wey inaad ballantii aad fulis taas weeyaan marka walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika radan ila an yasha allah naam xadiidka xadiidka boqol iyo soddon iyo labaad can anas bin malikin waxaa laga weri allahu tacala canhu can inabiy nabigan wuxuu ka wariyay sal allahu aleyh alih wasalam qaala wuxuu yidhi nabigeen aaacuunu aacuunka shahaadatun waa shahiidnimo likulli muslimin muslim kasta oo aacuun u dila shahaadu ku helaa weeyaan mabtuunkii qofkii mxuu caloosha loo galay qofkii lagu soo dumay oo meel ay ku duntay qofkii mxuu ahay biyo inta galay mxuu aha ku dhex baktiyey oo muslimka ahaa dhammaantood ku geeriyooday dadka ayaa kulligood shuhadaa ummatihi weyaan saasuu nabigan ku tilmam sal allahu aleh wali wasalam kanna waxaa weye qofkuu taacuun ku dhaca isna shuhadada ummadda uu ka mid yahay weyaan cudurrada khatarta ummadda safka ka mar oo halaago waxaa weeyaan dadka ku geeriyooda ayagana saas weyaan xadiidka boqol iyo soddon iyo saddexaad can ilbara bn cazib radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi bara ra'aytu nabiya nabiga arka sala allahu alay waslem yowma alaxzaab maalinta ghaswat alaxzaab ay dhacday ama ghaswat alkhandaq ay dhacday weeyaan madiine maalinta lagu soo duulay oo tobanka kun oo ciidan oo mxua hawaasin iyo waxaa weeyaan jamiica alqabaa'il iyo yahuudi gudaha ku jirtay ay isu bihaysteen khatafaan cafwan khatafaan iyo xataa hawaasinta qaar baa ka yimid ilaa toban kun oo ciidan magaalada madiinana wax ku sugan saddex kun ay ka badneenba waxay meesha joogayba waxaa wey in la baabiyo loogu tiragalay ilahayna subxaana wa tacala mxuu aha ka jibiyey fa arsalna calayhim riixan wajunuudan lam tarawha ghaswat alaxzaab ay ahayd weyaan ghaswat alaxzaabkaas ayaa nabiga waxaan arku ley sal allahu aleh ali wasalam yanqulu turaaba nabiga oo turaabta iyo carada qaada godkii iyo khandaqii lagu wareejinaya magaalada weyaan waqad waara waqad waaraa iyadoo uu daboolay aturaabu caradii bayaada banihi calooshiisa cadaankeeda dhan waxaa daboolay caradii nabiga sal slam uu saas u rogayay weyaan wa nabigan yaquulu uu leeyahay yartajis dabcan lowlaa anta aday haddaadan ahayn rabbiyow mahtadaynaa annaga maana hanuunneen walaa tasadaqnaa sadaqa lama aan imaanneen walaa sallaynaa ma aanan tukanneen faanzil rabbiyow deji asakiinata xasillooni deji calayna dushannaga ku deji weeyaan wahabbit sug alaqdaama gomdahanaga i lugahanaga sug iyo qalbiganagaba idaa laqiinaa laaqiina markaan gaalada la kulanna ina alulaa kuwaanayto qad baqa way qooqeen calaynaa way nagu qooqeen wayaan duqyaan iyo qooq ayay noola imaadeen wayaan idaa araaduu haddii ay doonaan fitnatan gaalnimo inay nagu celiyaan oy gaalnimo noo tuuraan oy gaalnimo nagu ridaan haddii ay doonaan oy xoog nagu gaalaysiiyaan abaynaa wayamuddu biha sawtahu riwaayad kale sheegaya nabiga abaynaa saasuu dhihi jiray sal allahu aleh wali wasalam xadiidka boqol iyo soddon iyo afaraad afar iyo soddonaad can abi saciidin waxaa laga weri radi allahu tacala anhu qala wuri abu saciid samictu waxaan ka maqlay annabiya nabigaan ka maqlay sala allahu aleyh waali wasalam yaquuli isagoo leh man saama qofkii sawma yowman maalin fi sabiila jidka alle isagoo ku jira oo mujaahidoo jidka alle muxuu ahaaye qofkii sooma oo soon iyo isku darsada mxuu jidka alle inuu muxuu ahaa ku jira bacad allahu ilahay wuxuu ka fogayaa wejha wejigiisa can innaari naarta wuxuu ka fogayaa sabciina khariifan toddobaatan dayrood inta loo socda ayuu ilaahay naarta ka fogayaa weyaan waa fadli aad u weyn oo qofka mujaahidka ah oo xaq jihaadkiisa uu yahay oona sooman fadliga uu leyahy ayuu caddaynaya xadiidkan nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalam xadiidka boqol soddon iyo shanaad can zayd bni khaalid aljuhani radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali waslem qaal nabigan wuxuu yidhi can zayd bni khaalidin radi allahu tacala canhu ana rasuula rsulka all sal allahu aleyh waali waslem qaala wuxuu yidhi man jahaza qofka diyaariyo oo sahyo man jahaza qofkii sahya oo diyaariyo haaziyan qof duulaa fii sabiililah jidka alle ku duulaa sahay siiyo faqad hazaa qofka asaga wuu duule weeyaan waman khalafa qofkii ka badel noqdo aziyan qof duulay fii sabiililah jidka alle ku duulay ka badel noqda ehelkiisa ugu badel noqdo bikhayrin khayr ugu badel noqdo oo reerkiisa sii dhaqaaleeya ka warqaba waxaa weeyaan eh, booqda wamaa ilaa dalik howlihii ninkan uu qumi lahaa eh, booskiisii galo eh, faqad hazaa wuu duulay weyaan saasuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam taana ayadana waxay tusinaysaa qofka waxaa weeyaan qof mujaahid oo jidka alle ku jihaada muxuu ahay sahyo qofkii waxaa weyaan kadalika ehelkiisa iyo reerkiisi ugu warhaaya oo u biila oo ka warqaba qofka asaga inuu ajar labadaba ninka asaga ajarkiisa uleeyay ninka asaga oo kale oo maqanna lagama nusaaminayo ajarkiisa shay-an weeyaan xadiidka boqol soddon iyo lixaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu yaquulu wuxuu le abu hurayra qaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam man ixtabasa qofkii xabiso oo diyaariyo farasan faras fii sabiili illah jidka allah dartii u diyaariyo iimaanan isagoo rumaysan billaahi alla weyna iimaanan min ajli iimaan weyaan iyo wa tasdiiqan iimaan iyo wa tasdiiqan rumayn uu rumaysan yahay biwacdihi ilaahay ballantiisa iyo ballanqaadku u sameeyey rumaysan fa ina shibacahu dharagta u dhargay faraska isaga ah iyo wariyahu cokonaanta u cokonaaday oo biyo u cabay oo biyo u ka dhargay wariyahu cokonaantiisa iyo warawthahu digada uu digeeyo ama saxaraha uu saxaroodo iyo wa bawlahu kaadida u kaadiyo fii miisaanihi miisaankiisa ayaa loogu buuxinaa oo loo saaraa weeyaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama saasuu nabigeenna sal allahu calayhi waalihi wasalam nacam xadiidka boqol soddon iyo toddobaad can mucaadin radia allahu tacala canhu qaala wuxu uhi mucaad kuntu waxaan ahay ridfa nabiyi nabiga mid la saaran calaa ximaarin dameer la saaran ayaan ahay oo lahu nabiga uu leeyahay yuqaalu lahu waxaa la yidhahdaa magaciisana cufayrun baa la yihahda dameeraha magac ma loo bixiya somaali dameeraha maba yaqaanaan jiraan awrta ay yaqaanaan awrta ma loo bixiya magac la rarto ma loo bixiya magacyada awrtii ma taqana wax ma ka taqaanaan inaad ka jawaabtaan waa sheekh hadii kale soomaalinimada waa waa laga sii baxaya baasho banaanka loo sii bixi haye awrta magacyahooda wax ka yaqaana hmm. sheegta sheekh saddex rati waa la sheeg waata alaa alshimaal maxaa yeele ikhwaani waxyaabaha hadda kutubti waxa lagu akhriya af somaali sooma soomaliya kutubta lagu akhrina waa ceeb sida dhabta ah arrin fiican maaha maxaa yeelay wakhti badan baa ku lumay hadda kitaabkan haddii aan la fasiraynin oo carabi lagu akhrin lahaa saddex habeen aan ku dhamayn lahayn alaaa layaali wantahayna ama laylatayn baan ku dhamayn lahayn marka soomaaliga marka maadaama uu ceeb noqday oo mushkilad uu yahay in asagaan la sii aqoonin waa mushkilad kale oo laga sii baxa sooma marka awrti magacyahoodii ha lii sheegay fadal sheekh haye qaalin haye haye kan labaad magaci ya warburkaadii mid waa qaalin haye haye ma maqlin codka lagu maqlin waa qaalin midna waa baaraqab midna waa riti magaci ka dambe kan saddexaad riti iyo qaalin iyo ku celi sheekh dhib ma lahan waa saxanta raggan waxa ma yaqaanaan waa iska qoslayaan waa qaalin haye baarqab marka waa geel lagu daro weyaan loo guuriye marka marka lagu guuraawa marka waa qaalin iyo baarqab iyo iyo rati saasuu sheekha yidhi haye waa wax fiican waa inta qaar badan oo naga mid annaga ma aqoonin haye marka awrta magacyadan u baahana cufayr oo kale haye fadl ya caddaa waa la yidhaha mid waa talo fiican haye oran koromow markuu koron yahay eh? ya mado baa la yidhaha mid gaafane warba aadi kaadiga waxaa jaabila soo baxday rag raggeeda waa kuwaan gaafane kow kaadiga laisma maqlay mugta mid waxaa la yidhahdaa gaafana kow kan saddexaadna intaas nagu ilan jazakum alla kher marka dameerka magaciisa wuxuu ahaa cufayr dameerka nabigeena sal allahu alah waslm muxuu ahaa cufayr gaafanadhah amaba cadaawadhah ama wamaa ilaa dalika nacam marka dameerkaas wuu la saarnay ninka la yidhaahdo mucaad ibn jabal radi allahu taala rudifa nabiya ayaan saarnaa calaa ximaarin dameer oo yuqaalu lahu la yihahdo cufayrun magacaa la yihahdo faqala wuxuu yihi ya mucaad hal tadri miyaad garanaysaa maa xaqulaahi hadda maa xaq allahi aa qor meesha iska ilaaliya maa xaqullahi xaqa alla wuxuu yahay calaa cibaadihi addoomihiisa uu ku leeyahay iyo wamaa xaqu lcibaadi addoomaha xaqa ay kuleeyihin cala allahi alla ay ku leeyihiin waxaan dhahay allaahu alla iyo warasuulu rasuulkiisa yaclamu og weeyaan qaala wuxuu yidhi faina xaqa allahi xaqa alla calaa cibaadihi addoomihiisa uu ku leeyahay an yacbuduuhu inay caabudaan oo walaa yushrikuu bihi shayan waxba ayla wadaajinin wa xaqu lcibaadi addoomaha xaqoodana cala allahi alla ay ku leeyihiin anlaa yucadiba inuusan cadaabin wayaan man duulkii laa yushriku aan u shariigelin bihi isaga shay-an shayna qultu waxaan ya rasuul allahi afalaa ubashiru nnaas dadka ma u bishaaray arrintan wanaaggan iyo khayrkan muu sheegaa qaala wuxuu yihi nabigana sal allahu alay ali wasalam laa tubashiruhum ha u bishaaraynin fayatakiluu kadibna camalkay ka go-ayaan oo arrintan ay tala saaranayaan ha u bishaaraynin wayaan xadiidkan waa min acdam alaxaadiid bushraa lilmuminiin xaqa ilaahay uu nagu leeyahay in la caabudo oon waxba lala wadaajin waa wax aad u fudud xaqa annaga aan ku leyna rabbigeenna isaga isku waajib yeelayna weeyaan an laa yucadima man laa yushrika bihi shay qofkii aan alla waxba la wadaajinin oo shirki iska ilaaliyo inaan la cadaabin yaa ka wanaag badan ikhwani fillah wax caadi ma ahan xaqiiqatan xadiidkan lidaalika ma u bishaaray waa la soo boodinay baa ummadda ma u sheegaa ha ku qalbi qabowsadeen wuxuu yidhi may urkaadi fadakara hada alxadiid fadakara mucaadan hada alxadiid cinda mowtihi ta'auman markuu geeriyoonaya iyuu xadiidkan sheegay isagoo ka baqaayo in waxaa weyaan qiyaamo loo qabsado cilmiga nabigu ka soo naqliyey in qarintiis lagu qabsado darteed ayuu usheega weyaan inaan lagu qabsanin ayuu usheega weyaan radi allahu tacala canhu arda xadiidka boqol soddon iyo sideedaad can abi hurayrata waxaa la weri radi allahu tacala canhu ana rasuula allah rasulka al sala allahu aleyh waali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi alkhaylu fardaha lialaaثatin saddex nin bay u sugnaatay weeyaan lirajulin nin ajrun ajar bay fardaha u yihiin walirajulin ninna sitrun astur bay u yihiin wa calaa rajulin nin dushiisana wisrun dembi ayayay fardaha u yihiin weyaan fa ama aladii qofkii lahu isaga ajrun ajar uu yahay waa fa rajulun nin oo rabatahaa xiray fii sabiili illahi waddada alle dartiis u iray darteed u xiray oo fa aaala u xirag dheereeyey fii marjin sharma aw rawdatin ama beer ugu xirag dheeray weyaan jaraarin iyo wax la famaa asaabat wixii ay asiibta fii tiilihaa xeragaas loo dheereeyey loo xerag dheereeyey daalika ee kaa isaga ah min almarji sharmada ayada marjiga waxaa weeyaan waa meel la ooday oo xiran oona yara waasica beeraha dushooda iyo meelahaas ayaa taqriiban laga sameeya weyaan dadka webiga jooga ayaa aad u yaqaan ama webileyd ayaa aad u yaqaana beeroleyda ah min almarji sharmada aw arawdati beerta kaanat lahu waxay u ahaataa xasanaatin xasanaad bay u ahaataa iyo wanaag yaala ay u ahaataa weyaan walow annahaa fardihii ama faraskii qaطacat haddii ay goysa tiilahaa xerigii loo seeta dheereey oo xerigii haddii ay goysa oo fastannat ay boodda sharafan hal bootin aw sharafayna ama laba bootin ay saa u boodda ay qoob qaaddo kaanat waxay ahaataa arwaahuhaa degadeedii iyo aahaaruhaa raadkii ay mxuu ahay dhigtay xasanaatin xasanaad bay lahu ninkii xiray oo u seetadheeray ay u noqotaa weeyaan walow annahaa iyadii marat haddii ay marta binahrin webi oo fa sharibat minhu webigaas ay ka cabto walam yurid ninkaas meesha ku xirayna uusan doonaynin an yasqiiha inuu webigaas ka waraabiyo kaana lahu dalika arrinkaas waxaa u ahaadaa xasanaatin wanaagyaala lahu isaga ayuu noqdaa weyaan taas waa ninka koobaad weyaan ninka asaga waxau u yahay fardaha ajar buu u yahay weyaan xitaa degadii iyo biicabkeedii iyo booditaankeedii iyo raadkeedii iyo wixii muxuu ahaa waxaa lagu abaalmarinayaa xasanaad uu ilahay ku siinaa subxaanahu wa tacaala fadliga ilahay weynankiisaay kutusinaysaa warajulunkan kalena rabaaha wuxuu u xiray tahaniyan ku kaaftan iyo ku deeqtoon iyo watacafufan ku dhowrsasho uu ku dhowrsana uu ku xamaasha uu ku danaystaa walam yansa aanan hilmaamin xaq allaahi xaqa alla uu ku leeyahay fii riqaabiha qoorteeda kuleeyahay iyo walaa duhuriha dhabarkeeda oo ciddii mxua ugu bahato uu caariyeeyo ciddii wax iqaatila wax la qaado u qaado wamaa ilaa dalik xaqii lagu lahaana ma uusan hilmaamin fa hiya iyada lidalika ninka asagana sitrun astur bay u tahay weyaan ceeb astur ay u tahay dembina uma ahan ceeb astur ay u tahay weyaan wanaag bay u tahay warajulu nin oo rabaahaa xiray fakhran faan dartiis u xiray iyo wariyaaan istutus iyo waniwaaan la collaytan uu collaytamo liahli islaami islaamka ahalkiis kula collaytamo u xiran weyaan fahiya iyadana wisrun dembi ay u tahay calaa dalika ninka asaga weyaan fardaha marka ma sahlana mucallaqun fii nawaasiha alkhayr ilaa ywmi اlqiyama nabig ku sal alay waslm waxaa weeyaan wejigeeda ilaahay wuxuu ku xihay subxaana wa tacaala iyo foodeeda waxaa ku xihan khayr ilaa qiyaamada ay ka dhacdo yu nabig sal allahu alيh ali waslm liannaha waa aadawaat ama aalo loogu gargaaro islaamka weyaan iyo ahalkiis xadiidka boqol soddon iyo sagaalaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri caaisha kaana wuxuu ahaaday yowmu ciidin maalin ciid cindiidaas hala tiro cindiidaas waa ziyaado can caaishata waxaa laga wari radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi kaana yowma ciidin maalin ciid ayaa jirtay oo ahayd weeyaan oo yalcabu ay ciyaaraan assuudaanu dadka madmadow wax alle wax madow baa suudaan la yihahda suudaan hadda hal dal baa loo yaqaana sooma inkastoo hadda laba uu noqday marka wix alle wix madow ay suudaan dhihi jireen yalcabu asuudaanu dadka madmadow ayaa ciyaari jiray bidaraqi waxaa lagu ciyaari jiray gaashaanka gaashaanka seefaha iyo waxyaabaa laskaga dhiga iyo walxiraabi warmaha ay ku ciyaari jire ku ciyaarayeen maalinta iyadaa fa imaa sa'altu inaan weydiiyey aniga rasuul allah rasuulka allaan weydiiyey wa imaa qaala inuu ii yidhi igu yidhi aniga tashtahiin ay atashtahiin miyaad jeceshahay ood doonaysaa tanduriina inaad fiirisa nimankan suudaanta ah oo ciyaarayaan inaad fiiriso oo warbaha iyo muxuu ahaa gaashaanka ku ciyaaraan oo dhanba u boodaan mar oo tababarnaha inaad fiirsato ma doonaysaa inuu yii ama aan irnabi allow ma fiirin kara oo ma daawan kara labadaba waa suuragal weyaan iyada ayaa hilmaamtay radia allahu tacaala canha wa ardaaha faqultu waxaan dhahay nacam nabi allo waan doonayaa inaan fiiriyo dadkan si ay u ciyaaran aad baan jecel waa gabar yar faaqaamanii nabigu ujeejiyey sal allahu aleh waali wasalam wara'ahu gadaashiisu jeejiyey khadii dhafoorkaygaran wuxuu saaray calaa khadihi saas intaan gadaal ka maray ayaan dhafoorka dhafoorkasa ugu saaray weyaan saas nabiga sal allahu aleyh waali wasalam wayaquulu nabiga wuxuu leeyahay duunakum iqra duunakum ilzamuu war horay u wada oo ku taagnaada bani arfida reer bani aridow arfidoy magacaasaa loo yaqaanay amaba wax alle wixii sudaanta oo ah, madow ayaa bani arfida la dhihi jiray amaba kuwa iyaga ayaa bani arfida loo yaqaanay oo qolo gooni ah ayay ahaayeen oo magaca gooni loo yaqaanay ahaayeen reer bani arfado hawsha aad wadaan wada wax fiican baad wadaane hawshaan ku taagnaada ayuu nabig le sal allahu aleh waalih wasalam arrintaasuu ku boorinayaa inay ku tababartaan oo aad u ciyaaraan ayuu ku boorinaya maanaciidna waa ahayd xataa idaa maliltu markaan daalay oon arrintii muxuu ahay aan iga dhammaatay oon xiisihii iga dhammaaday qaala nabigu wuxuu yidhi xasbuki ay axasbuki makugu filanta arrintan oo intaas aad daawatay makugu filnaatay qultu waxaan nacam haa qala wuxu yidhi fadhabi gurigaada aad martag saasuu nabig sal allahu aleh wali waslem xadiidkan waa xadiid cadiima ah. wuxuu ku tusinayaa masjidka dowrka uu gudan jiray masjidka nabig sal ala dakhil masjid ay ku ciyaarayen masjid gudihiis ay ku ciyaarayeen waxaa kaloo muxuu ahaa laga qaadanayaa in ayaamaha ciidda in la farxo oo la ciyaaro ciyaarahan ikhtilaafka dumarka iyo ragga isdhexgala aan lahayn oo waxaa weeyaan munkarka iyo fuxshiga aan la sheegaynin in la yaraa badbooda oo la farxa dhib weyn aan lahayn waxaa weeyaan ayadna waa xusnu cishrati lmustafa sala allahu calayhi waaalih wasalam liahlihi nin sheekho maanta la yaqaano inuu muxuu ahaa gruub ciyaara intuu islaantiisa soo wada halkaa halkaa u saaro kadibna ay la daawato ummaddeena o sheekha iyo wixii isla daawaran baad arka la yidhaha bal ka warraba yani wax suuragal ma ahan abadan wax dhici karana xataa ma ahan wadaadka isagaana waxaa weeyaan dhulkaa lagu jiidaya orinka xisho dara wax inkaara ku dhacday islaanta intuu soo wadaya meesha la taagan yahayo ya saas maaha imtixaan mogta marka nabigana sal ly slm gabadhaas yar caaisha um lmuminiin allahu tacala an ardaha wuu istaagay ilaa riwaayaat kale waxay leedahay faqduruu qadra aljaaliya xadiiat sin gabar yar oo da yar oo waxaa weeyaan say ciyaar iyo wax la daawdo iyo fuduudshaas ay u jeceshahay bal adinka qiyaasay leedahay qiyaasa ilaa ay ka daasha ayada marka ay ka xiiso dhigto ayaa nabigu u taagay mar dhaqaaqay halkaas halkaas muxuu saas garbahay haysataa saad daanko daanka ay u saartay calayh isalatu wasalaam halkaasay daawanaysaa uu nabigan ku faraxsan yahay calayh salaatu salaam ikhwaani annaga baabka asaga baab noo yeela runtii maahan nabiga sal allahu alay ali slm waa kaana saabiqaha maruu muxuu ahaa yiraaye duulaana lagu jiray bannaanaa la jiray markaasuu yiraaye maila baratamaysaa waa ila baratantay markaasuu nabiga sal l slam ku dhaafay xaf waa laga tagay markuu nabigu muxuu ahaa yar culsaaday oo dadiisa ay kor aaday ila lixdan uu nabiga sal ala alay slam ayadana waa weli waa gabar yar toban dhowr sanaa jirtaa weli markaasaa waxaa weye maalin kale wuxuu yidhahaye caaisha maanta waxaan isku daynaa haye oo ma yar ordaysaa balawa nabiga waxaa lagu dhaafay marka fiveta lagu dhaafay alayh salatu salaam markaasaa tilka bitilka aw haadihi bidaka marka nabiga intaas ayadaa nabiga sal slm inuu hadda ciyaar iyo macno darre iyo maahan intaas waa xusn cishra idkhaal suruuc ala ahlihi xaskiisuna ka faraxgeliyo inay muxuu ahay ku raaxaystaan mxuaha noloshooda ayuu nabigana kala dan lahay ala sla slam annagu noo jedaynaaye marka inuun muxuuaha qofka dhaqanka soomaaliyeed inuu halkaas la istaago waxaa weeyaan bal iska warrama xitaa islaanta aan magaceeda loogu yeerin artii meeshaneed aawe aw ilmahan tii dhashay aw ti islaantii halkaa joogtay soomaalida oo kala daran yihin laakiin kolleyba isma dhaamaan jawaani badan ay iskaga mid yihiin marka dadka magaalooyinka jooga oo muxuu ah xeebaha iyo meelaha jooga ayaa ugu roonaan umarayna ama kuwaan geeleyda ah allah yastur allah yastur waxaa laga sheegaya oon culamada qaar ka maqlay nin oday ah oo akhyaar ah oo raggii uun muxuu ah masaajidda ku xirnaay oo khayrka badnaay oo odayaasha soomaaliyeed aday nin ka mid ah ayaa gabar yaroo gabdhahan muxuu ahaa iskuulaadkan kenya iyo meelay tahay on ka baxay ayaa lagu daray marka kadibna gabadhii wadaadku ay dhunkatay subaxdii saddexdeedu ku taagay saddexdii ku taagay maxay sababta wuxuu xataa ka yaab inay cuntaba wuxuu yarsan inay cuntay soo wadaa marka waxay kutanaysa jalafka iyo adkaanta reer baadiyaho dhanna waa sidaas ikhwani fillah ma ahan wax oo annaga goorinuga ah aqra' binu xaamis raggii nabiga sal l slam odayaashii ahaa markay soo islaameen nabigo ilmo dhunkana markay arkeen aday ula yaabeen wy wuxuu yidhi aniga intaasoo canugaan leeyahay oon la koobi karin weligayni mid ka mid daankiisa mxuu ahay furaheyda ma saarin mana dhaweynin markaasaa nabig wuxu ley sal ala lay slam anig maxaan kuu qaban karaa haddii aad ilahay qalbigaada naxariista ka siibay maxaan kuu samayn karaa saasuu nabigeen sal allahu aleyh waalihi wasalam marka waa dhaqan muxuu ahaa dadkan duurka jooga alacraabu baabkooda weeyaan nacam xadiidka boqol iyo afartanaad can ibni cumara can nebi sal allahu alay ali waslm qaala wuxuu yidhi jucila waxaa la yeelay risqii risqiyga waxaa la yeelay taxta dilli rumxii rumxigayga iyo warankayga xarkiisa ayaa la yeelay weyaan yani calanka weyaan calanka iyo raayada hoostiisa ayaa risqiyga la geli weyaan waa jihaadku kala jeeda nabiga alai slat slam wa jucila dilla adilla dullina waxaa la duldhigay iyo sahaar iyo dulli waa isku mid sakaarka iyo dullada waa isku nooco weyaan hal shay weyaan calaa man khalafa amrii qofka amarkayga khilaafana ulli waa wax haddan haysta dullan laa yanzicu xataa tarjicu ilaa diinikum nacam nabiga alai slat slam amarkiisa in la khilaafa ka soo caqiidada ilaa tacaamulkii annaga dhexdeenna ahaa in lagaga gaaro khilaafka waa waajid weyan waa tuuran yahy xadiidka boqol afartan iyo koobaad can anas bin malikin radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigana sala allahu aleh waali wasalam rahasa wuxuu u baneeyey u rusteeyey aran bay ahayde cabdiramaan ibni cawf ninka la yidhahdo saxaabigaas wazubayr ibncawaam weya radi allahu tacala canhuma fii qamiisin qamiis inay xirtaan ayuu u baneeyey oo min xariirin xariir ah min ajli xikatin cadha amaba isnidaamis kii taqaanaba oo kaanat bihimaa iyada iyaga ay qabeen weyaan labadaa nin cadha amaba isnidaamis waxaa tidhahdaba soomaalida magacyo kala duwan ay u yaqaanaan ayaa ku dhacday labadaa nin marka dharka kale uu dhibaayey nabiga ala sl wuxuu u ogolaaday inay xirtaan laba khamiis oo waxaa weeyaan eh, xariir ah ayuu nabigu u banayy sal la ala wasl dharka kale laga yaaba inuu dhaawacay amaba waxaa weeyaan uu mxuu ahaa amaba noocaas ay ka qayb qaadanaysa inay bogsoodaan degdeg ayaa dhici karto nabigu u banayy sal allahu alay ali waslm lianna xariirta looma ogola ragga ummadda nabi moxamed sal allahu aleyh waali waslm ama dumarka waa loo ogolyahay xadiidka boqol afartan iyo labaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qaala nabigan wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul lah rasulka wuxuu yidhi sal allahu alيh ali wasalam laa taquumu الsaaca saacadda qiyaama ma dhacaysa xataa tuqaatiluu ilaa aad kala dagaalantaan aturka niminka la turkiga ilaa aad la dagaalantaan waxaa weeyaan qiyaamada ma dhacayso weyaan siqaala alacyun waa dad indha yaryar xumru اlwujuuh aad u weji gudguduudan dulfa اlunuufi san gaaban oona san ballaarsan amaba san adag oo waxaa weyaan arnabada qaybta hore aad u adag kaana wujuuhahum wejiyaalkooda waaba iyadoo almajaanu gaashaankoo kale ah almuaraqa ee weliba la dubeeyey gaashaan la dubeeyey wejigooda saas wayulatoo yahay weyaan walaa taquumu saaca saacadda qiyaama ma dhacaysa xataa tuqaatilu aad kala dagaalantaan qowman qola nicaaluhum kabahoodana ashacru tima ay yihiin qiyaamada ma dhacayso nabig sal ala slm nimankaas in lala dagaalami doono in ay sifadooda noocaas tahay ayuu nabigeena cadday sala allahu alayhi wasalam marka waxyaabaha qiyaamada calaamaadkeeda ay ka mid tahay weyaan markuu leeyahay wejiyaalkooda waa sida mxuu ahay gaashaanka kale waa wejiyaal wejiyaalkooda ayaa waxuma dhuubna wejiyaal saas u wareegsanoo ballaarsan weyaan muaraqada marka leeyahayna adayga ay qabaan iyo sida ay yihiin ayuu kaga abiayuu ka cabira weyaan kadalika nicaalahum shacru inay kabahooda ay ka samaysan yihiin dumarka iyo ragga timahooda inta la jaro amaba waxaa weyaan timaha xataa xayawaanaadka ka dhig inta la jaro kadibna kabihii laga sameeyo amaba ha laga dhiga mxuu aha qaybahan kore oo kabaha amaba guudaama noqoto taas waa lagu fasiri karaa waxaa kaloo noqon kartaa in dad aad u timo dherdheer oo timahooda inay lagu hagaaraanba laga yaabo amaba ay ku dhowaadaan sidaa darteed waxaa weeyaan eh, labada qolo ama adankoon la dagaalamin ma dhacaysa qiyaamada u nabigeen sal allahu aleh waalih wasalam xadiidka boqol afartan iyo saddexaad marka ayada haddii ay turkigan caadiga loo qasdaayo tabcan marka ayada atraagta gaala ahaayeen ilaa qustantiniya laga fura eh, gaalay ahaayeen waad garanaysaan haddii dee turki loola jeedana waa baab kale markaas xadiidka boqol afartan iyo saddexaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alيh ali wasalam nabigan wuxuu yihi umirtu waxaa lii faray oo min rabbi weeye abcan an uqaatila annaas inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilahay ka yidhahdaan laa ilaaha ila allah kelimadaas ilahay kaga dhawaaqaan faman qaalaha qofkii yidhaha faqad casama wuxuu iga dhowray minii aniga nafsahu naftiisa inaan dilo waa iga dhowray iwa maalahu maalkiis inaan dhaca waa iga dhowray nabiga sal allahu aleh ali wasalam ilaa bixaqihi islaamnimada xaqeeda mooyane wa xisaabu xisaabtiisana cala allaahi alla weyne dushiisa ayay ahaata way ilaahay baa xisaabin doona ummadda ilaa bixaqihi daas waxaa weeyaan qof oo muxsin ah qof muxsin ah oo inta mahar islaan xirtay weliba maharka islaan galmo ku sameeyey kadibna zina ku dhacay dhiiggiisa waa la baneeyey laakin waaa samaynaa amiir muminiinka samaynaa ee qof walba inuu samaynaa maaha kadalika qofka nafdi lah annafsu binafs qofka diinta alle ka ridooba qofka asaga xaqlislaam wey markaas qofka naftiisa marka iyadaa waxa weyaan lama xarimin oo ma ilaalinin weyaan xadiidka boqol afartan iyo afaraad can cabdilaahi ibni abi awfa radia allahu tacala canhu ardaa ana inaba idin qoran ana ka dhiga weyaan ana rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaarkood allatii maalmahoosa laqiya uu la kulmay fiiha iyada alcaduwa cadowga gaaladu la kulmay intadara nabiguu sugay xataa maalat ishamsu ilaa qoraxda ay ka dhiilato oy qoraxda ka zuusho weyaan duhurkii la dhaafo wakhtigiisii uma qaama wuu istaagay fi naas dadkuu dhex istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas wardadow laa tatamanaw war ha horarina oo ha tamanina liqaaa alcaduwi cadowga inaad la kulantaan ha tamanina weeyaan wasalu llaha alla weydiista alcaafiyata inuu ilaahay in badbaadiyo ilaahay weydiista faida laqaytumuuhum cadowga haddii aad la kulantaan fabiruu war sabraay waclamuu ogaadaay ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha harkooda inay ku sugan tahay weyaan uma qaala nabigan wuxuu yidhi ducuu galay faqala wuxuu yidhi allahuma allahyow munzila alkitaabi yaa munzila alkitaab rabbigii kitaabka soo dejiyow wa mujriya asaxaabi rabbigii muxuu ahaa daruurta socodsiinayow wahaazima alaxzaabi rabbiga isbahaysiga mxuu ahay baabi'inay mxuu ahaa baabi'inayayow jibinaayayow ihzimhum rabbiyow jibi weyaan wansurnaa noo gargaar calayhim dushooda noo gargaar weyaan taana nabigeena sal allahu alayh ali wasalam ariiqada uu jihaadi jiray ayuu caddaynaya iyo rabbi baryada u bari jiray calayhi salatu slam uxud waad garanaysan siuu gacmaha u taagaayey ilaa goy ka dhaca kadibna abubakr uu yidhah radi allahu tacala anhu ardaa kafaa munaashadaka rabbak rabbiga muxuu ahaa ehbinta iyo waxaa weeyaan ducada aad baryaysay waa ka nabi allow intaan kugu filan ballanti aad kuu qaada rabbi uu ku filinaya subxaanahu wa tacaala xadiidka boqol afartan iyo shanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul wuxuu yidhi sala allahu alيh wali waslem kula sulaama xibnin la arko min annaas dadka dushiisa ahaatay uu dadka muxuu uu leeyahay saddex boqol iyo lixdanka xibnood weeyaan calayhi sadaqatun baa laga rabaa waan soo marray xadiidka kula yowmin maalin laka tatlucu fiihi shams qorraxda ay soo dhacdo yacdilu uu qofka cadilnimo u sameey bayna annaasi sadaqatun weyan cibaaraadkaa kala duwan laakiin wayuciinu arajul qofka u kaalmayo calaa daabatihi daabada iyo wuxuu fuulaya uu u kaalmayo oo fayaxmilu calayha asaga uu saaro ama hogaanka u qabta si uu fuula aw yarfacu calayha mataacahu ama alaabta uu saara sadaqatun weyaan walkalimatu ayiba hadalka wanaagsanna sadaqatun sadaqa weyaan wa kullu khuwatin tallaaba la arko yakhtuuha qofka uu qaada ila salaati sadaqatun sadaqa weeyaan wa yumitu aladaa dhibaatada iyo wasakda uu ka zuulaya can ariiqi jidkana sadaqatun weyaan wawadcu ladaa fi ariiqi haddii ay taas ay sadaqatun tahay wawadcu ladaa cala ariiqi oo mxuu ahay jubbadii aad biyaha ku cabtay iyo mxuu ahay eh, bahalki aad iskaga tardiifka iyo wixii aad mxuu aha wax ka cuntay iyo inaad jid ku tuurtana maxay noqonaysaa sadaqatun midda kale xadiidka boqol afartan iyo lixaad can ibni cumar waxaa l radi allahu tacala anhu can nabiy nabiga sal allahu alيh ali waslm qaala nabigan wuxuu yidhi low yaclamu الnaasu dadka haddii ay awaan lahaayeen maa fi lwaxdati keli socodka weliba habeenkii la socda ma aclam waxaan ka ogahay aniga maa saara ma socdeen raakibun qof wax saaran bilaylin habeen ma socdeen waxdahu keligii isagoo ah ma socdeen weyaan habeen socodka dhib badan jinki dhibaa kugu kici kara tuuga wamaa ilaa daalika adiga laftaada xanuun baa kugu soo boodi kara habeenaad joogtaa lama ogola xitaa kadalika aydan markaad maalin safrayso waxaa aad u wanaag badan qofka inuu rufaqo yeesho weyaan waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay ilaa inaad safarku iska gaaban yahay ama aad buu weyda waa baab kale wey baryahan alxamdulillah diyarad hadii lagu safra rufaqa leedahay waaba lagula saaray inkastoo mararka qaar rufaqa suu ay u badan yihiin qaarkood basaska saas kale wamaa ilaa dalika cala qofka inuu keligiis safrin uu ku dadaala inuu muxuu ah rufaqa saalixa helo wax loo baahan yahy weyaan xadiidka boqol afartan iyo toddobaad can cabdillahi bni cumar waxaa lagu radia allahu tacala canhuma yaquulu wuxuu leey cbdillahi bni cumar ja'a rajulu nin u yimid ila nebiy nabigu u yimid sal allahu aleyh waalihi wasalam faista'danahu wuxuu kaga idin dalbay oo rukso uu weydiistay fi ljihaadi inuu jihaadka u raaca ayaad nabiga weydiistay fa qaala nabigu wuxuu yidhi axayun waalidaaka labadii ku dhashay ma nool yihiin qaala nabigan ninku wuxuu yidhi saxaabiga ahaa nacamha qaala wuxuu yidhi fa labadooda fajaahid ku jihaad weeyaan seef qaana ayay kor ka jarmiyaan maya ayaga la jihaad weeyaan oo inaad u khidmaysa ood lugaha u dhaqda ood u qabayso ood muxuu ahaa ku dhibooto ku dhiboo adeegooda weeyaan oo maxaa waad ku dhaqantaa rabi raxmuhumaa kamaa rabayaani sahiiran markii aad yareed inta lagu mari jiray maba mari karti suuragalna maahan lakiin isku day weyaan saasuu nabigeenna sal alla alih ali waslm maxaa yeelay labada waalid oo la dhowro oo la dhaqaaleeyo oo waxba la xanaanayo waa fardu cayn jihaadkana waxaa weyaan waa fardu kifaaya fi laqlab xaaladihiis intiisa badan marka haddii meesha fardulkifaaya iyo fardu cayn ay timaado kee la qaadanaya fardulcaynka weyaan nacam xadiidka boqol iyo afartan iyo sideedaad ibn cabaas radi allahu tacala canhuma anahu ibna cabaas samica nabiy nabigu ka maqlay sal slam yaquulu nabiganolo laa yakhlowanna yuusan la gooni noqonin rajulun nin rag ah bimra'atin haweeney yuusan qol iyo meel gooni ah yuusan la gelin weyaan khalwa ha iska ilaaliya qofka walaa tusaafiranna yayna safrin imra'atun haweeney ilaa wa macaha iyada uu la jiro maxramun qof maxrama oo qaraabadeeda oo guurkeeda inuu iyada guursada ay u banaaneen waxaanan ahayn amaba ninkeedaoo kale qof maxrama iyadoon la jiranyahayna safrin uu sal allah aleh ali wasalam faqaama rajulu nin baa istaagay saxaabadii bal arka faqala wuxuu ya rasuul allahyow uktutibtu fii ghaswati kada wa kada duulaan hebel iyo hebel ayaa liigu qoray meel fulaan baa dhankaasa liigu qoray weyaan ciidankaasaa li raaciyy guutadaas wa kharajat imra'atii naagtaydina waxay u baxday xaajatan xaj baa aaday qaala nabi wuxuu yidhi idhab soco oo tag faxuja la xaji maca imra'atika haweenaydaada la xaji weeyaan jihaadkii aad u socda ninka waa laga soo leexiyey islaantiisna la xajiyay ayaa la amray weyaan marka haddii nin jihaad looga soo leexiyey inuu islaantiisa maxram la-aan safraysa darteed weliba u safraysa safar daaca oo farad ay gudanaysay u safraysa loo soo leexiyey busineska dubay iyo bangkok iyo shiinaha ay waxaa weeyaan loo aada ka warram ikhwaani fillah oo gabdhihii wadaadadan ay halkan joogaan dumarkiina ay aadayaan arrinta ayada bal masalada dib ha looga laabto arrinta ayada ah jiritaankeeda oo arrintayd inay jirta in kale waxa laga yadaa dad markay masaajidaha fadhiyaan waxyaaba aan jirnay mararka qaar sheegaan oo intay u yarmaleeyaan iska sheegaan oo la warshiiq waxaan jirnaa sheegtay say wax u jiraan bal jiritaankeeda loo laabto ma jirta haddii ay jirto la hubiyo wadaadada waxay sheegaan iska noqonin bahasha in la hubiyo inaa jirta la hubiyo ay noqoto hayna ha la hubiyo ayadna waxaan waxaa la ogol mid kale raggii dumarkaas qabay in iyagana ku dadaala inay raacaan walow ha kugu qasab tigidka ad inaad iska bixisaba waxaa ku roon adigoo muxuu ahay shan kun oo doolar ama saddex kun oo dolar khasaaro islaanta ayada ay soo animaysato lacag ka soo dheeragto adigana aad khaaarto ood lacag ka khasaarto laakiin cirdigaad iyo sharaftaada ay badbaado islaantaa dembi ay ka badbaado saasaa kuu qiimo badan ilan balaa dhaci karto imtixaanaadka adduunkan ma yara runtii fasaadkana waxaa weeyaan labada gebiwa meel walba fasaadtaadu daadsan yahin marka ta ayadana bal dib ha loogu yarlaabto xadiidka boqol afartan iyo sagaalaad can abi muusa waxaa laga wariyey an nabi nabiga sal sl qal nabiga wuxuu yidhi alaaatun saddex nin yu'towna waxaa la siinaya ajrahum ajarkooda maratayn laba jeer la siinaya arajulu nin oo takuunu lahu alama addoon ayuu leeyahay fa yucallimuha addoontii ay waxbaraya fa yuxsinu tacliimaha tacliimaha baritaankeed iyo waxbaritaankeeda wuu wanaajinaya wa yuadibuha wuu edbinaya fa yuxsinu adabaha dhaqankeedana wuu wanaajinaya adabteeda wanaajinaya uma yuctiquha kadibna ilah dartiis u xuraynaya kadibna fa yatzawajuha kadibna uu guursanaya ninka asagaa laba jeer ajir la siinaya weyaan falahu ajraan laba ajir buu leeyahay kan labaad wa muminu ahli kitaab dadka ahla kitaabka oo yahuudi nasaarada kooda mumin noqda alladii kaasoo kaana ahaaday muminan labada kitaabo hore mid ka mid ayuu rumaysnaa kadibna waxaa weeyaan wuxuu rumeeyey diinta nabi moxamed sal allahu alيh ali wasalam isagana saasoo kale weyaan wa muminu ahli kitaab qofka ahlu kitaabka muminkiisa alladii kaasoo kaana ahaaday mumina mid rumaysan horan mumin u ahaa kitaabaha iyaga rumaysnaa atowraat walinjiil uma aamana kadibna rumay binabiyi nabiga sal allahu aleh ali waslm falahu isna wuxuu leeyahay ajraan laba ajar waalcabdu addoonka aladii kaasoo yuadii gudana xaq allah xaqa alla oo yansaxu lisayidi sayidkiisana waxaa weeyaan wanaajina oo nasiixa u samayna falahu ajraani asna laba ajar ayuu leeyahay weyaan idan ma ka qaadan karnaa marka masaladai u horeysay oo ahayd qof addoon lahaa oo addoonta ayada tacliimiyey tacliimteeda wanaajiyey edbiyey kadibna xureeyey kadibna guursaday ma laga qaadan karaa gabdhaha shaqaalaha oo guryaha jooga nooc kastaba ahaadeena in oo gaalada ah in la islaamiyo oo markii la islaamiyo kadibna diinta la bara kadibna la guursada amaba loo guuriye ajirkan iyada inuu xasila ma laga yaaba adinkaa su-aasha in kaga tagaa jawaabteed xadiidka boqol iyo kontonaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma cabdullahi bn cumar ayaa wuxuu leeyahay nahaa wuu reebay rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu diiday can qatli nnisaai naagaha in la laayo iyo wasibyaani caruurta la laayo marka jihaadka lagu jira in caruurta iyo dumarka la laayo wuu diiday arinta ayada baldiba looga laabto xadiidka boqol konton iyo koobaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi qala rasulula rasulka wuxuu yidhi sal allahu alيh ali wasalam inii aniga amartakum waxaan idin faray an tuxriquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel oo dembiilayaal digaal lahaa jaraaim xarba kuwa meelahan muxuu ahaa maxkamadaha adduunka laadian leey balayadan somaad arkin dembiilayaal digaal lahaa labadaa nin ayaa waxaan idin faray an tuxriquu inaad gubtaan fulanan wafulan hebel iyo hebel binaari in la guba inaad gubtaan ayaan waxaa way idin fara weyaan laakiin laa yucadibu kuma cadaaba biha dabka kuma cadaaba ila allah alla mooyaane subxaanahu wa tacaala fain wajadtumuuhumaa haddii aad labadaa nin aad heshaan ood aragtaan ood la kulantaan ha gubana ee faqtuluuhumaa ha la dila bas idan in wax la guba ma la ogol yahay in waxaa weyaan waxyaabaha xasharaadkao dhibka badan la guba maqaayadaha iyo muxuu ahaa masaajidda iyo dukaamaha bahallahan la sura oo korontada ah oo tiksiga iyo waxyaabahaas ay ku boodaanoo qaclah soo dab maaha in dabkaad lagu guuman loogeliya marka bal taana ayadana dib looga noqda hada wallahu aclam wsala allah waslama cala cabdihi warasuulih wmustafa